gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale e aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa arbaco khamiis ayaa soo gelaysa waa shan iyo labaatanka bisha janawari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xog waraysi caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dembeeyey tiro madaafiiha oo caawa lagu garaacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan fafaanidii ugu dembeeyey ayaan idiin haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan askari ka tirsan ciidanka dowladda oo maanta nin wada mooto bajaajla ahaa u dilay lacag toban kun oo shil soomaali ah waddada xidhiirisa muqdisho iyo afgooy waxaan idiin soo gudbi doonnaa mid ka mid a ah ehelada wiilka la dilay oo inoo warantay wuxuu geeyey aggooyo ninkan waa halis ma qaadi karuu yiri waxba kama qabanayna dhaheen wuu soo celiyey isbitaalka beniyu keenay asagoo naf xun ay ku jirto barkii uu ku naf waayey sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka waxay maanta al-shabaab kala wareegeen deegaana hoostaga degmada celeer ee bariga gobolka galgaduud wareysi ayaan idinkaga haynaa dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in in ka badan saddex boqol oo dagaalame oo ka tirsanaa al-shabaab lagu dilay howlgaladii la fuliyey toddobadii maalmood ee ugu dambeysa maalinta berri ah waxaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo shirka culimmada soomaaliyeed ee ka socda muqdisho bayaan ayaana la filayaa in laga soo saaro qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena xog waraysi caawa xubintiini kalamaan ayaad maqli doontaan gabagabadan waxaan idiin hayna haystaan

qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran dagaalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gobol gobol gole gole garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonnaa caawa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warar ka imaanaya ayaa sheegaya in tiro madaafiic ah lagu garaacay magaalada ilaa iyo hadda sida aan wararka ku helino madaafiicda magaalada lagu garaacay ayaa tiradooda lagu sheegay ilaa saddex xaafadda xawataako oo ka mid ah xaafadaha magaalada ayayna madaafiicda la sheegayaa inay ku dhaceen xogta dheeraadka ah ee aan helayno ilaa iyo hadda ayaa sheegaysa in hal ruux uu ku geeriyooday madaafiicda beledweyne caawa lagu garaacay sidoo kale khasaare dhaawaca ayaa jira oo si rasmi ah loo hayn tirada intay la eg tahay laamaha amniga magaalada weli wax wara kama aysan soo saarin madaafiicda caawa beledweyne lagu weeraray si aan faahfaahinadii ugu danbeeyey u helno waxaan eh, la hadlay waryaheena cismaan aadan carays oo ku sugan beledweyne aada iyo aad umahadsantahay eh, habeenkii caawa eh, xilliga salaada maqrib yeeshaa inta udhexaysa waxaa laga maqlay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ilaa iyo saddex jug aada xoogan dadka ku dhaqan gudaha magaalada beledweyne ayaa markii ugu horeysay jugta ay maqleen ay ku macneeyeen inay yeeqaraayo balse warar dambe goor soo baxay ayaa waxaa la ii sheegay inay ahaayeen hubiyaal ee lagu soo keenay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyadoo ay gudaha magaalada ay ku dhaceen garaan xawtaako iyo eedada halka loo yaqaano gaal shira ah ay ku taalla xaafada mindaweyn ayaa la igu sheegay inay markaasi ay eh, ilaa iyo saddex wabiyo caawa iga maqla gudaha magaalada beledweyne ay ku dhaceen saraakiisha ciidamada ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa iyaga ka gaabsaday inay ka warbixiyaan eh, khasaaraha eh, hal qof ayaa la sheegay igu geeriyooday dadka ku dhaqan gudaha magaalada beledweyne ayaa durba waxay bilaabeen in ay guryahooda ay ku laabtaan gaadiidkii bajaajka loo yaqaanay sidoo kale guddiga caafadaha kala duwan magaalada beledweyne ayaa istaagay iyo socodkii dadka caafadaha magaalada beledweyne goobaha ganacsi intooda badan ayaa badan loo laabay dadku waxay bilaabeen in guryaha ku ekaadaan si ay ugu gaabsadaan dhibaatooyin ka dhalan karaa haddii ay sii socdaan goobiyaasha ama qaracyada laga maqlay gudaha magaalada beledweyne caabada gobolka iiraan habeenka caawa waayahay goobaha ay madafida ku dhaceen ma waxaa ka agdhow saldhigyo ay ciidamadu ay ku leeyihiin goobahaas hal mid isaga sheegay inuu eh, webiya lana eeganayay eh, xeeda gaalshira ay ku taallaa badbuuniya balse waa lai sheegay barxad weyn ee eh, gaalshira inuu ku dhacay dadka ku dhow xaafada buundiyin oo la xiriirina lai sheegay inay markaas isan jireen wax khasaaraha ay ka dhashay kumaahan maaan helin saraakiisha ciidamada dowlada balse wax ugu weydiin umuurta ku aadan ee weriyaasha caaw lagu maqlay gudaha magaalada baladweynaha gobolka hiiraan oo jugtooda ahayd ku aada xoogan lagana soo maqlay tuulooyinka dhacaa dhanka koonfurta iyo dhanka galbeed ee magaalada baladweynaha gobolka hiiraan eh, goobaha caafimaadka bal ka waran eh, haddii la geeyey dad dhaawacyo ah oo caawa eh, ay waxyeelo kasoo gaartay madaxweyne amaan ku aadan qaraha habeenka caawa ah laga maqlo inta badan marka ay qaraadii dhacaan waxay sameeyaan inay guryada ku ekaadaan gaadiidka noocyadii kala duwan ee bajaajka loo yaqaana oo inta badan dadka soo gala gudda caafada magaalada beledweyne ayaa dibaam istaagay buundooyinka ayaa markaa la maqlo qaraxyada ama carin ku aadan cabsi ku aadan qarax waxaa la xiraa buundooyinka lasiga kala tallaabo magaalada beledweyne siyaaba buundada loo yaqaano liqliqato iyo buundada loo yaqaano buundaweyn waa sidee marka hadda xaaladda sida ay tahay marka qaraxyadan la maqlay kadib xaalada iminkaan kula hadlay way degan tahay dadkuna isweydiinayaan kasaarihi ka dhashay ninka uu la-eg yahay mas-uul fara badan ayaa yimid kadib markii qaraxyada la maqlay dadku inay sii ogaadaan lamana helin ilaa iminka aan kula hadlayo kasaar dhabta ama tiraa dhabta ee dhimasho ee ku geeray ninka laga reebaan qof oo laga sheegay shacaba inuu geeriyooday dhinaca kale waxaa jirtay in magaalada bulaburde ee gobolka hiiraan ay ka dhacday in shaksi uu rasaas ku furo mooto ay saarnaayeen dad shacaba marka xogtaas maxaa dheeraada ah? oo hadda ka haynaa oo faahfaahin soo baxaaya oo kale aad iyo aad umacsan tahay xilligii salaada maqrib kadib ayaa waxaa dhacday degmada buulo berde ee dhankeeda ee bariga ku dhow boondada degmada buulo berde ayaa nin watay mooto labalguleed ah wuxuu rasaas ooda kaga qaaday eh, ilaa iyo afar qof oo saarnaa moota bajaaj laba ka mid ah goobtii ayay ku geeriyoodeen lamada dhaawac ayaa soo gaaray kadibna eh, wuxuu u cararay dhanka iyo deegaano dhanka bariga dhaca kadibna qof kale oo rayid ah oo isaga kusoo jeeday dhanka magaalada ayuu haddana sidoo kale uu rasaas ooda kaga qaaday uu sii dilay kadibna waxaa laga sheegay ciidamada qaana eh, amniga degmada buulibarda inay ka daba baxeen balse weli baadigoofka ku jiraan guddoomiyaha degmada guule barde oon dhowr jeer isku dayna qadka isgaarsiinta aan ku helo kumahana guuleysana si aan wax badan ugu weydiiyo dacwadaana bal in gacanta lagu soo dhigay inuu fakaday ninkii dhibaatada ka geysa halkaa wariyaheena cismaan aadan carays oo beledweyne ku sugan ayuu kaasi dhegeysi lahaa mar weliba waxyaabihii kaloo dheeraada kusoo kordhaa madaafiyada caawa lagu weeraray beledweyne waad maqli doontaan bal markan haddii aan egno maanta abaaro tobankii barqanimo waxaa bar kontarool oo ku taala inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooy lagu dilay wiil mootobajaajla ahaa mid ka mid a ah askartii joogtay halkaasi ayaa la sheegay in uu wadaha mootobajaajlaha uu weydiistay lacag toban kun oo shili soomaali ah kadibna uu u sheegay inuu horay lacag usoo bixiyey asgariga ayaa la sheegay inuu ka dhaga adeega arrintaasi oo uu dalbaday in toban kun oo shili soomaali ah uu siiyo muran kadib wiilka mooto bajaajlaah ayaa goobta ka tegay ama ka dhaqaaqay kadibna asgariga ayaa mooto laba lugaaley ah ka daba qaatay risaasna ku furay wiilka mooto bajaajla ah ama mootada waday dhaawac culus ayaa nalo sheegay inuu soo gaaray wiilka oo markii danbe uu geeriyooday sida ehelka marxuumka inoo sheegeen maxamed xasan xuseen ayaana lagu magacaabi jiray marxuumka geeriyooday faadamo xuseen axmed oo eeddo u ah wiilka la dilay oo inoo warantay ayaa ka hadlaysa sida dilka uu dhacay waxayna dowladda ka dalbadeen inay cadaalad u helaan wiilkooda walaalo ninkan saakayuu guriga ka tagay isagoo nabad qabo wuu baxay afgooyuu aaday meesha uu soo noqday soo noqodkuu soo noqday markuu carbisa maraayo ayaa waxaa layidhi lacag labaatan dool labaatan kuna isii labaatanka kunuu bixiyey waa soo gudubyey meesha boodboodka afkeeda markuu maraayo layidhi toban kun keen wuxuu yidhi haddaan labaatan soo bixiye see xitaa tobanka kun mid kalaa yidhi yaa layidhi orod iska bax marale markuu wiilkii dhaqaaqay ayuu nin kale inuu soo ordo yidhi toban kun ma iiga qaada kaaga qaadin mooto faycoma inuu soo qabsado inuu soo raaco bowdada ku dhuftay halbowlaha weynaa go-ay ninkii lagu qaadayaa ayaa layidhi barta ayada ahayd way u diideen wiilka bajaaj la ahaayo aqoonsaday barti asagoo joogo uu yidhi aan qaada layidhi waryaa ma qaadi kartid markii dambe sida iskagakay daba wareejinayeen uu waan qaaday wuxuu geeyey adgooyo ninkan waa halis ma qaadi karuu yidhi waxba kama qabanayna dhaheen wuu soo celiyey isbitaalka beriyu keenay asagoo naf xun ay ku jirto bartii uu ku naf waayey maxamed mhm. xasan xuseen ahmed aa la yidhaahdaa carabeyuuna ku magac dheeryahay wiilkanaga waayo cidda lacagta weydiisay waxaa weydiiyey ciidamada dawladda oo qaranka soomaaliyeed ummadda ugu xoog sheeganayso hasaa waa nin shibil eh nin shimille oo nin maantaysa nin u tababaran ciidankiisi uu hoostooga uu ku nool yahay uu ku dilaayo toban kun aan maraynaa haddaan soomaaliya nahay waayahay si si faahfaahsan arrintan loo ogaado ciidamadan ma bar controle ku sugnaayeen oo ay lacaga ku qaadaan bar controle ay joogeen carbiskay joogeen carbiskana dawladdaa joogto barta carbiska markuu ku soo dhiibay boodboodka haddana yimid ay dhaheen beeso keen haye eh, marka waa ciidamo kale marka waa leesha lagu dilihayo oo tobanka kun lagu weydiinahayo uu leeyahay war haddan labaatan kunoo shilin soomaali soo dhiibay markuu nin nimankii kamida ah ee fasaxayna mid kale ayna qori kasoo daba qaatay oo matofekom soo raaciyo halbowlaha ku dhuftay bowdadina way dadabtay halbowlihina basiyo ku go-ay waayahay siriyo afgooya ku geeyay xataa xamargu ma qaadayn siday dhaheen afgooya markuu geeyaa la yidhi ninkaan ma qabani karno waaba naf eliska uu soo celiyo biri keenayna naftaada daysay Eh, deegaankiinu waa halkee oo uu eh, marxuum reer madiinaan nahay haye marka reer madiinaan nahay walaal reer dharkeen leeyaan nahay weliganana dharkeen leeyaan deganayn eh, waxay inoo sheegtaa marxuumkan geeriyooday markii hore ma ka shaqayn jira wadadan ilaa dekaduu ka shaqayn jira carabeyaa la yidhahdaa baabuurta waaweyn waaweynuu darawal ulahaa ilaa beredweynuu ka shaqaynahayay ilaa hoomeyuu ka shaqaynahayay cid darawal le oona aqoonin carabey ma jirto haye waana nin dhalinyaro ah oo maantana waa nin weyn lama dhahaayo waa soddon ilaa soddon iyo shan ilaa soddon iyo toddoba ragga u dhexeeya waayo ifkana wiil iyo gabar wooga tagay marka goormuu bilaabay wadista motobajaajta hadda wuu bilaabay mar markii baabuurta waaweyneed uu aabahiis ka fadhiistay aabahiisaa darawalla ahaa uu ka fadhiistay ayuu u gaday bajaajkan bajaajkan uu iskaga shaqaysanaya marka wiilka halka dilkuu ka dhacay maamul ayuu hoos tagaa marka ma jirtaa mas-uuliyiin aad la hadasheen oo arrintan aad wax ka weydiiseen wax wallaahi niyow lala hadlay ma jiraan ataa odayaal asagay ka socdaan laleeyahay oo dhaqamaad ee waa ah aragnay ninkii barafkaasaan gelinaynaa hadhanay waxaan idinka codsanaynaa ninkii inaad soo taagtaan war kale oo jira ma waayahay bal berri allahna gaarsiiyay dhaheen oo sidii ay nooga tageen ma idinla sheegay in gacanta lagu haayo eh, ninkii dilka geystay ninkii dilka dilay ma haynay dhaheen laakiin waan keenaynaa nabadoonkii siyaan ahay waa keenayaa uu yidhi cod baa laga duuboo laga haayaa marka waxaad isbargarateen ninka dilka geystay idinku ninka ninka dilka geystay maadaama aan arkin oo ninka oday dhaqameedka ahaa bese aan aragnay oday dhaqameedkii waxaa lagu xujeeyey ninkii in baraf la gelinaayo asagana uu ninki keeno sidee ku hesheen marka reerka uu ka soo jeedo ninka dilka geystay askariga ah warnayo markii meeshii lagu noqday oo askartii lagu noqday ayay taleefanno dhiibeen taleefanadii baa lagu helay odiga haye saasaha ninka lagu keenay odayga isagoo ordaahuu yimid oo afar nin oo kale la socoto ninka hadduu dhintay aan duugnay dhahaan wax la duugaayo malaha la layidhi wiilal ciidan oo kale oo isaga la dhashayaa soo istaagay wax la duugaayo malaha ninka soo istaagjaa anaga annaga aan daysana sa aan dilana annaga noo taala horta ninka keen haye waxa marka hadda ninkii baan doonaynaa bay nooga tageen wiilkiina faranjeer baa sida lagu geliyo isbitaal madiinaa soo bariisina waa maxay marka baaqiin ugu danbeeya baaqanaga ugu dambeeyo qof walba oo islaana uu gaaro inuu xaq helo carabey oo ilaahayga subxaana watacaala uu nooga soo qaaday ciddaas xaqanagi mase aan daysanna mase aan dilana annaga iskala maxaan kuraa damiirtanada hadday noo keenaan oy dad islaan ay yihiin annaga ku gorgortami karno annagaa dilani karno annagaba xaqdaruu nagu dilay haddaa toban kun oo shilin soomaaliya nin boqolow lagu dilaayo intay ka jirtaa awalaan dhammaana haddaan soomaalinahay welina way socotaa faadamo xuseen axmed oo kamida ehelada wiil maanta lagu dilay wadada xiriirisa muqdisho afgooye oo wada mooto bajaajla ahaa ayay taasi ahayd dhegeystayaal muddo toddobaad gudihiisa weeyaan oo laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladdu ay dilaan wadayaal mootobajaaj dhacdadii hore ayaa ahayd tii ka dhacday isgooska holo wadaag kow iyo labaatankii bishan dhacdada maantana waa tii labaad runaantii aad baan uga xumahay annaga waxaan nahay dad dhallinyaro soomaaliyeed shaqaysanaayo meeshaan mar waxaa maqashaan idinka mootoolaa la dilay laakiin sababta loo dilay ma ogidin waxaan rabaa inuu madaxweynaha codkeena gaaro mudana madaxweyne annaga xaqeena yaan lagu tumanin mar waxaanu dhimanaa dabow la'aan iyo micno daro mudana madaxweyne dalkan adigaa lagu waraysan doonaa maalinta yoomalqiyaamo nin walaalkayaa la dilay kookaa la dilay saddexaa la dilay anna biri waa ugu soo xigtaa haddaan wax laga qabanin unuka fashaqana ma taalo

weli barnaamijka xog waraysi radio kulmiye ayaad la socotaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka maanta al-shabaab waxay kala wareegeen deegaano hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay inay ka war heleen in dagaalameel ka tirsan al-shabaab ay halkaasi isku aruursanayeen taasi oo keentay in ay weeraraan sharmaarke maxamed dhiblaawe oo ka mid ah saraakiisha ku sugan ceeldheer ayaan ka wareysanay howlgalkii maanta ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka ay kula wareegeen deegaanada hoostaga degmada celer howlgalka waxaana lagu soo wargeliyey annagoo shaqo howleedkeena ku jirno waqtigii madaxweynaha amarka uu ku bixiyey in nimankaas lala dagaalo ayaa waxaana lagu soo wargeliyey inay dadka shacabka meesha degan ay dhibaatooyin fara badan ay ku haayaan haye madaxa gaaran ay wataan haye marka saas darteed amaraana la siiyey waana aadnay waajibaadkeena waa soo gudanay baabuurtii ay wateenna labaan ka reebnay saddexna waa la dhaawacay meeshana annagaa la wareegin baraashi sheekh cabdullaahi marka timaa degmada aleer waaya marka tirada deegaanada howlgalkaa ka samayseen waa imisa aqali abuus shadoor sheekh cabdullaahi waarikow ulcaduur intaasaan howlgalada ka samayna lakin sheekh cabdullahi aan ugu tagna marka dagaal toos miyaa dhacay oo saacado socday ha ha ha dagaal soo soo hal saac iyo afartan daqiiqa socdaa ka dhaca meesha haye waana kala wareegna meeshii haddana annagaa gacanta ku hayn dhammaan deegaanadii howlgalka ka samaysan idinkaa gacanta ku haya ha ha ha way maxaa khasaaro inoo sheegi kartaa dhinaciina iyo dhanka shabaabba soo kala gaaray si guud wallahi saddex dhaawac ay gaaray ay kula carareen iyo iyo nin dhimasho ah haye laba qofoodoo shacabana waa ku firintooday haye dhankiina balka war maxaa khasaaro idin soo gaaray wax khasaaro dhankeena ma jiraan waxayna soo gaaray warar sheegaya in gudoomiyihii hore ee kooxda al-shabaab ee celeer in uu ka mid ahaa dadkii eh, maanta howlgalada aad ku disheen wararkaas maxaa ka jira wallaahi warkaas aniga ma xaqiijin karo oo guddoomiyihii degmada ma aqaano laakiin meydka warkiisaan istaagay gudoomiyaha degmada celeer waa layidhi saciid daawud waaye eh, shaksiyaanna uma aqaanin aniga marka kolley warar kaloo bedelayo oo dadka dhaawaca ah ay la fakadeen oo kamid a waa la sheegay laakiin meesha saddex qofooda ku dhaawacmatay oo eyga shaksi kalena waa ku dhintay oo lagu magacaabay inuu gudoomiyaha degmada aleer oo yahay saciid daawud leeyahay bal deegaanadii si guud idinkaa gacanta ugu haya amniga hadda waa side amniga amniga boqol kiiba boqol waay mana ku ekaan doonto howlgalkeena ilaa cusweyne ilaa ilaa bargaan iyo jacro ilaa ceelbur waa sii soo haynaa way markii aad tagteen deegaanada aad la wareegteen tirada badan maanta bal waxay inooga warantaa ma jireen dad shacaba oo ku sugnaa deegaanka oo aad ugu tagteen dad badan oo shacaba oo deegaanka ku sugnaayo oon ugu tagnaa waa jiraan waana la warannay waana wacyigelinay wax dhibaataa inaysan jirinna waa u sheegnay dawladooda inaan nahano waa u sheegnay qof walbabana meeshay deganeed inay deganaato wax dhibaataa lagu samayn karana aysan jirin annagana aan ka sikanayno hortooda difaaca ka gelin aan u sheegna waana naga aqbaleen Eh, ilaa hadda waxaan helaynaa xog ku saabsan in ceelleer dadku aysan dib ugu soo laaban ee shabaab ay markii lagala wareegay ka hor barakacay maxaa ka hor istaagsan inay dadku celeer dib ugu soo laabtaan wallaahi wax ka hor istaagsan ma jiraan dadkana waa kusoo laabanayaan degmada ceelleer laakiin howlgalkii degmada gudaheeda ahay oo nimankaan ay ka tageen ah, weli waxaa noo socotaa in la xaqiijiyo oo la seefgareeyo degmada nimankaas waa taqaanaa qaraxay iyo waxyaalo fara badan ay meelaha geliyaan marka seefgaraynti oo hadhow hadii beledka aan dadka kusoo celino kusoo laabtaan rabnay dadka ay kusoo laabtaan haddii qarax iyo wax dhibaato ay ka dhacaan mas-uuliyaddeeda inaan qaadno annagayna saarantaa sooma haye marka inta beledka amnigiisa aan ka seefgaraynayno dadka inay banaanka ka joogaan annaga amarka ku siino laakiin maalmo kooban gudahood beledka sii soo ronoqaa lagu soo laaban doonaa haddii allah subxana qaadirkaa ka raali noqdo Eh, kooxda al-shabaab waxaan ognahay in degmada galcad oo idigu dhow eh, oo bariga gobolka ku taalla inay weerareen eh, muddo saacadaan ay ka dagaalamayeen ceeldheer qorshe ma kaga degsan tahay in weerarada shabaab ay xiliyada hore kusoo qaadaan inay ka hortagaan waa ka baalantegnay waana ku talagalnay insha allahu tacaala biidni illahi alkariim annagaana xaq u taagan waana ka guulaysanaa manana soo weerari doonaan annaga annagaaba raadsiyo weynaba inayna soo weeraraan iska dhaaf annagaaba daba kacaynaba oona kaaraynin waxaan fariin uu dirayaa ummadda soomaaliyeed intii laga dulqaada maana inta kale inay iska dulqaadaan waana garab taagannahay insha allahu tacaala biidni illahi alkariimne meel walba ay ku nool yihiin inaan uga dabategayno oo dhul soomaaliyeed aanan ku simanaynin eriyada annaga aan ku magacaabana inaana ku simanaynin dhul kastoo soomaaliyeed iyo joogaan aan uga dabategayno kaasina wuxuu ahaa sharmaake maxamed dhiblaawe oo ka mid a ah saraakiisha kusugan celdheer wuxuu inoogu waramayey howlgaladii ugu dambeeyey oo maanta ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay al-shabaab kala wareegeen deegaanada hoostaga degmada celdheer dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyey ee laga sameeyey gobollada ay ka socdaan kacdoonka dhanka al-shabaab lagu dilay in ka badan saddex boqol oo dagaalamay oo ka tirsan al-shabaab wasiirka warfaafinta soomaaliya daa'uud aweys oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay arrimahaas waxaan maanta soo keen yeernay inaan halkan idinku soo bandhigno eh, warbixinta toddobaadlaha ah ee howlgallada militari militariga ka dhanka khawaariijta iyo arrimaha kale ee dibudhiska qaranka soomaaliyeed eh, halkan waxaa igu heliya oo igala qaybgalaya eh, suyf maxamed al amiin oo ah ergeyga gaarka ee ururka midooda afrika iyo howlgalka ciidamada midooda afrika ee soomaaliya oo isna nagu weheliyo shirkan jaraa'id ee maanta waxaan ku bilaabaynaa toddobaadkii hore howlgalladii ka dhacay galmudug ama toddobadii maalmood lasoo dhaafay howlgalladii dhacay sidaad ogtihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa muddo afariyo saacadood gudahooda kaga saaray argagixisada khawaariijta al-shabaab deegaanada harardheere eeldheer iyo galcad oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug muddo ka badan shan iyo toban sano ee argixisadu halkaasi ka talinayeen balse ilaahay ayaa suuro geliyeen toddobaadkii hore shacabka degaanadaasi ay xoroobaan ayna dareemaan neecaawda dawladnimo iyo xasiloonni ay noloshooda caadiga ku habsan karaan isla galmudug annagoo ku jirna in ka badan boqol maleeshiyaad ah oo ka tirsan khawaariijta al-shabaab ayaa la dilay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku yaalla galcad gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug dagaalka lagu laayay khawaariijta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa kaga shahiiday toddoba askari oo uu ka mid ahaa taliya ku-xigeenkii guutada danab ganshaale xasan maxamed cusmaan xasan tuur madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxda kale qaranka ayaa ka taxsiyeeyey shuhaadadaasi dhiiggooda u huray difaaca dalkooda inay shacabka ka xoreeyaan khawaariijta weli annagoo ku guda jirna howlgalladii ka dhacay toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay galmudug ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen degaanka beer faarax oo dhanka waqooyi kaga beegan degmada harardheere ee gobolka mudug iyagoo halkaasi ku dilay toddobaatan xubnood oo ka tirsanaa kooxda khawaariijta oo maalmihii u dambeeya halkaasi ku dhumaalaysanaya dowlad goboleedka hirshabelle markaan in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan khawaariijta al-shabaab ayaa lagu dilay degaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markii khawaariijtu ay weerar naflacaari ah ku soo qaadeen saldhigga ciidamada deegaanka xawaadley ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo iska caabiyey weerarkaasi waxaa kaga shahiiday shan askari oo uu ku jiray sarkaal sare isla hir shabeelle howlgallo ay wadajir u fulinayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa ka dhacay nawaaxiga deegaanka xawaadley beerta sheekh qaasim oo hoos tagta tuulada dhagaxow waxaa halkaasi lagu dilay in ka badan toddobaatan xubnood oo ka tirsan khawaariijta hub badan iyo gaadiid dagaalna waa lagu furtay waa looga furtay koonfur galbeed iyo jubbaland iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u dhowaan magaalada baydhabo kaga dhawaaqay in wejiga xiga ee howlgallada lagu ciribtirayo al-shabaab ay ka dhici doonaan dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland waxaa durba bilowday howlgallo lagu beegsaday khawaariijta oo dhowaan deegaanadaasi ka dhacay ilaa iyo toban deegaan oo ay ku jirto janay cabdalla ayay ciidamada jubbaland ka qabsadeen khawaariijta waxaa kaloo xusid mudan in madaxweynaha intii uu joogay baydhabo uu kormeer dhiirigelina ugu tegay ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad oo u diyaargaroobay dagaalka lagu soo afjaray khawaariijta ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis waxa ay dileen saddex iyo labaatan xubnood oo ka tirsanaa kooxda khawaariijta howlgalkan waxauu ka dhacay deegaanka danow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada xoogga dalka waxaa kaloo howlgal ay ka fuliyeen deegaanka goofgaduud ee gobolka baay iyagoo halkaasi ku dilay labaatan xubnood oo ka tirsanaa kooxda khawaariijta oo ay ku jiraan horjoogayaal howlgalkan ayaa sida la xaqiijiyey lagu dil laba horjooge sarsare oo ka tirsanaa khawaariijta horjoogayaasha la dilay ayaa mid ka mid waxuu ahaa ninkii u qaabilsanaa arrimaha sirdoonka ee kooxda khawaariijta ee gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah madaxii howlgelinta ee gobollada baay iyo bakool ciidamada amniga sidaad la socotaan toddobaadkan waxay lix khawaariisha ku dileen xarunta gobolka banaadir kadib markii argagixisadu ay halkaasi weerar ku qaadeen shan qof oo rayid ah oo ku jira samafale araggala ayaa halkaasi lagu dilay oo khawaariijtu ay dileen isugeynta tirada khawaariijta al-shabaab ee laga dilay howlgalladii dhacay toddobadii maalmood lasoo dhaafay waxay gaaraysaa saddex boqol labaatan saddex xubnood taasi waxay muujinaysaa in ciidamada dowladda oo kaashanaya shacabka ay horumar weyn ka gaareen dagaalka lagula jiro khawaariijta khasaare badanna la gaarsiiyey khawaariijta da-uud aweys wasiirka warfaafinta soomaaliya ayuu kaasi dhegeysyalahaa meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qora qaado kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha xalidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiya dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xiray ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddaan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeera waa ku khasbanay maxkamadiisa u tegay ahlan wasahlan shabaab waayo meesha war waa ka bax anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan iyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal maalinta beri ah waxaa magaalada muqdisho la fiilaya in lagu soo gebagabeeyo shirka culimmada soomaaliyeed oo saddexdii maalmood igu danbeysay ka socday muqdisho shirka ayaa waxaa maanta laga hadlay xidhiirka ka dhexeeya dowladnimada iyo diinta waajibaadka dowladda ka saaran ilaalinta diinta iyo dhaqanka horumarinta hanaanka cadaaladda aragtida culimada soomaaliyeed ee hagaajinta dowladnimada soomaaliyeed iyo weliba la dagaalanka qabyaaladda beri bayaan ayaa la filayaa in laga soo saaro shirka oo lagu soo bandhigi doono qodobadii la isku waafaqay intuu shirku socday bal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaan ehe war ma haysina xal heer xamarweyne tay dhigaan waa la yaabay haddaa bannaan soo baxnaye shubaa kafuulowna demow yeereenna badiow saas ma aha bismilaahiyo haddaa soo baxaye baas ma jire aryadhaha anugu gannooma aqaana warka iga dhegansan ciidamadi guryaha baaraya xala albaabadi ku garaacay mugaasaa dariishadda waxaa laga yidhi yaabaayana ciidankii amniga waayee albaabka naga furaa la dhahay mugay albaabki fureenay waxay dhaheen ciidankii maad aheedeen maxaad rabtiinne guryahaan baaraynaahaa la yidhi oo maxaad ka baaraysiinna ay dhaheen garawa gaaraynaa haa la yiri wah yaas ahayna ay dhaheen garawaawaa fidnawadaa loogu jawaabay ununka mugooma ku jirno garawaayna ma qabno ay dhaheen hadda ciidankiiyo heer xamarweyne xalay waa ka miliqday horta u sii garawaaga oo la sheegsheegooyo yaas ahayna war garawaay degma uusan joogin ma jirto alahaa haddiis ala yahay hananawin nawin unukumanugu dhex jiro war horta garawaaga la sheego dadku uu garan waaye sowqa waarij gabraarto go'a soo dhowanayo dadka gaadaya maahan ehey gurigiisa bee eheyo waxaa la yidhi meel haad ka guuray hilib ma lehe waraabii u hoydo waxubso hubso hoylama godle idinku waxba ma ogiidiine xarunta gobolka markii markiila soobeerari gadoomi haanya qoryaas qaati oo halaho habad ku jiro tiis dhigina waa la yaawi gudoomiyahana maxaa banduuq qoorta u geliya ninkii gamaaya maa la waaye balaaya ku haysata abbo abbo ma la ubaxee xaruntii gobolka xamarweyn Ah ku taal markii bukayka yeerti gadoomiya waa xanaaqi bilaaya ku haysatan abbo abbo malowbaxas yiri banduuqiisa markii asqaati halla baawinee baro waan ku jiraa waa bugdhabaa as yiri war taliyaa saldhigga xamarweyne xataa laakiin maxay kuugu taallaahe waxaa la yidhi meeshaas cadowku ridi lahay usaa isku dhaabici war taliyuu footignaanintuu ka qabaamo asaguba iska shakiye horta nin xabad gacantiisa iskula dhufa kara nin ka geesisana ma jiro war allaha u boogadhaye beer xamar oo hubkooda qaatay markaan arkay khawaariijtii gobolka banaadir gashana laba saacadood ay ku soo afjareen waxaa ii caddaatay shabaab in gurigood ba'ay war kalamaanay war ma haysaane somalilan xamarweyne lagama xukumee war dhiiglayna taliyaha ciidanka somalilan nuuxtaani wuxuu yidhi garaadada reer laascaanood baabuurta iyo ciidamada soo dhoweynaya waa kuwii somalilan amnigoodana annagaa sugayna goobta shirku ka dhacayana inaan amnigeeda sugnaan diyaar u nahay somalilanna dadkeeda iyadaa diyaar u ah inay isku waddo marka waxaan isqabadsiin waayey qaranka somalilan baa ilaalinaya salaadiinta laascaanood iyo calankii buluugga ahaa bay sitaan aryaagga boosow dad cirka fiiriyaad ay xiri jirteen dadkaan ogaayoo tirada badnaayoo calanka soomaaliya watay miyaadna leedihiin ciidankan yaa amnigoora sugaaya wargaboosa asagaan war hayne calanka bulugga berberaa la geynayaa ciidanka soomaaliya iyo kuwa somalilanna dhool la tusay wada samaynayaan madaxweyne muuse biixine salaam sharaf bau ka qaadanaya war adaan war hayna somalilan waxay tidhi eh. soomaaliya waxay la mid tahay dalalka badan ee ka qaybgelaya eh. dhoolatuska maraykanku hogaaminayo dalalkaasina fiise iyo sharci bay ku soo gelayaan wargabosow adigaan war hayna safiirka maraykanka oo wax laga weydiiye wuxuu yidhi eh. annagu soomaaliya soomaaliyaan u naqaanaa waxaana wakiil ka ahay madaxweynaha maraykanka john baiden waxaana la shaqeeyaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud danaha ka dhexeeya maraykanka iyo soomaaliyana waxaan kala xaajoonnaa madaxweynaha soomaaliya markaa kadib maamul goboleedyada iyo somalilan usii sii gudubnaa haddii naloo oggolaado warwar mahaysine jenaraal indhacadde wuxuu yidhi war ceelbuuraan ku dukanaynaa miyuu yidhi shabeellada hoose shabaab waa kasaara masiri war mar kale miyuu daljirka shir jiraa'id ku qabtay war waad farantihiin waxna laydinma sheegi karee jenaraalku wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay somalilan inay noqoto jamhuuriyad madax bannaan sababtoo ah waa dad tashaday hayehe yaa goormow hargeysa tega war ma la soo wacay war ma dhowlatuska berberu ka qaybgeli rabaa horta saraakiisha milatarigu inqilaab awooda waa kula wareegaan laakiin haddaysan ciidan haysan siyaasadda inay afku inqilaabaan yaa u diidaya war janaraal indhacadda intuusan somalilan aadin dagaalka khawaariijta muxuu uga qaybgeli waayey in loo dira haysow kama horayso war kalemaanay war ma haysaane xaradheere caad iyo camayr iyo jamayre inta ka dhaxaysa wixii ka dhacay waa la yaabay rooba biidhikay war war ma haysida madayow dagaal farah looga gubtay baa ka dhacay baa laleeyahay bishaaro dhulka aad sheegayso soomaali maska mid yahayna war lama gubay war dadku waxay waxay leeyihiin kalamaan iskumaan maalmahan u ekaa war cilmi baaris la sameeye waxaa lagu ogaaday madaxweyne xasan sheikh fanaaniinta iyo ardada inuu ardada jecel yahay warwar ma haysiine tubooyinka jubbaland goordhow aan gacanta ku dhigaynaa waa kuwii dhaheene axmed madoobe jamaama ma soo booqday warwar ma haysaanna waadna leedahay waxna waadna weydiinaysaaye maxaa kaa siiya ah? warwalintana mooshiidina shirkii koonfur galbeed wili socda shirkuunata socda madawiine lafta gareen hoobale ka taageeroon shabaabka dagaaljay toosaan wada galaana burgoyin dagaalka shabaab shuruud in lagu xidho maaha arhooy xamarweyne shabaab ma joogo warwallaweynay xuduudkii ingiriiska iyo gooniisutaaggii somalilan sow carqalad kuma aha waxa ka socdaa laascaanood war khabiir siyaasadda soomaaliya falanqeeyaa wuxuu yidhi reer laascaanood waxay u dhaheeyaan laba gooni isutaag oo buntland iyo somalilan ku dhawaaqeen calankii buluugga ahaana waa sitaan war madaxweyne xashe qaadikoor wuxuu yidhi dad wata calanka buluugga oo lagu xadgudbay waan dhibaysaa haddana wuxuu sii raaciyey somalilan arrinta inteeda ha halisato wargay madaxweynihii hore farmaajo sooliyo sanaag wax laga weydiiyey wuxuu yidhi su-aashaasi waa igu adagtahay kama jawaabi karo af daboolan dahab yaarey war dowladda soomaaliya oo shabaab af iyo adinba eber uga dhigta waxay tidhi toddobaadkii la soo dhaafay saddex boqol aan ka dilnay hadda ka horna waad ogeydeenoo meeshii laysku galaba dowladdu tirada ay dileenay sheegi jirta kontana ugu yarayd marka waxaan la yaabanahay balaayadii weli waa soo taagan yihiino tiro badana war inay dhammaadeen waa iska caddahayo inta yaroo galmudug ku hartay iyo koofuroon ka badnayn waaye dowladdu tirakoob ma haysaa madaa afhayeen waa adigu war afku dhammaan mayaana cadowgu in layska celiyahay waa lagama maarmaan war hadda ka hor markii ciidamada dawladda iyo esna waqooyiga ku dagaalamayeen qaybta hargeysa deganayd baa taliyuhu maalin kasta u qodbadayn jiray wuxuuna dhihi jiray waxa rabshada wadaa waa afar madoobaatee eh. ha la soo qabto subaxii dambe nin askariyo afartan aan dhammaanayn la yaabay ayuu inta farta taagay wuxuu yidhi taliya afartanaad subax walba sheego haysid wax kuma soo biiraanoo shan ma noqdaano waxna kama dhintaanoo saddex ma noqdaano see wuxuu jiraan subax walba afar leed noo sheegowsaay oo hadda aduguma waxaadna leedahay khawaariijtii afar madoobaataa ka hartay war ajaanib cadcad xataa waa ku jiraan wararta cibaare iyo caloolxuma waxay tahay waxaan arkay nin itoobiyaan oo qabiilka camxaarada u dhashay oo buntland lagu qabto soomaaliya u soo aaday inuu jahaado shabeellada dhexena waxaan arkay mid oromaahoo lagu qabto gardaduub u xidhan waxaa kaloon arkay nin tasaaniyaan ahoo dhaaranayo dhahaya wallaahi waa laynayaa waxaan arkay mid kenyaati oo shabaabka ka tirsan oo dhahaya jihaadka waa wadeennaa ilaa dadku ay ilaahay u noqdaan intaasuba dalalka ay ka yimideen diinla'aanta ka jirta owgeed waa laga qaawan yahay haddii ogaal hallaysu yeelo ujeedadan waa mid soomaaliya lagu gumaadayee war anigu lama yaabana maxaarka soomaalida laynaye laakiin waxaan la yaabanahay soomaaliga lagu qanciyey ehelkaaga lah aryaadhaha samigay cabdullahna shabaab wuxuu yidhi ow aqlina isku ma ceelshaan eh. adaabna kama cabsadaan eh. aqlina isku ma ceelshaan eh. adaabna kama cabsadaan kalamaanay war ma haysiine kalamaan moqokori iyo hiiraan ka soo ifbaxday waad ogeydeen haddana shabeellada dhexe gaar ahaan ceelbarafay mid kale ka soo ifbaxday marka qaylada iyo muranka inta iska dhaaftiin iska nasta baashaan rag kalaa u soo baxay war saldhigga degmada gurceel cismaan cali huday wuxuu yidhi kalamaan gurceel lagama samayn karaa warka iga dhex gelina wuxuu yidhi waxaa soo baxay dad derbiyada fadhiyo baagamuudaho baadiye ka yimid amnigana kataray ku yihiin marka wuxuu yidhi dadkaas dadkii dhalay hadday derbiyada ka xisho waayaan tallaabo sharciyaan ka qaadaynaa war qofkii derbi iska fadhiyoon dembi gelin maxaa laga rabaa war sababtu u fadhiyaa maxay tahay baadamuudu inuu yahay ma dhici karto war fadhi iyo fuud iyo cibaad le isla waa war mirig mirigdiwan iyo baladyaa eri war wax derbi fadhiya basaas inuu yaha dhici karto ugu yaraan war taliyaha booliska reer miyiga haddii la samayn lahaa mar horuu ka jawaabi lahaa warkaa taliyaha reer magaalka war waa jiraan taliyaalka reer miyigo waa macawisley laakiin dagaal ay ku mashquulsan yihiin war kuwa derbiyada fadhiyo la sheegaayo may qoryahooda qaataan oo macawisleyda dhinac ka raacaan war kalamaanay waxaa la yidhi aabiga shacbigii loogu degay degeladuu joogay oo dooxataysiga shuftadu ugu garaardaysay dalka iyo dadkiiyo diinta waa inay difaacdaan war horta madaxweynaha hir shabeelle cali gullaawe ku-xigeenkiisii yuusuf dabageed waa ka tafataan la yidhi waxay isku hayaan war ma yuutubaradaad u qabanaysaa dadka mase xaqiiqaad haysa haysaa war cali jaytasow ma joogo war waa yaabe dadku been badana ah, madaxdu maadlinama igaa ka turjumaaya yuutubka lagu kala kacsahano war shirkii bariga afrika ee muqdisho ka furmay maxaa ka soo baxay war soomaaliya ururka ganacsiga bariga afrikay ku biirtay intee beerasha ku yeelano barwaaqada ka guraasahe wareedhahaya aan dhambaal tusaalaha ka bogsiiya dhaawaca ubadhiga dadkayga dhudhun iyo lixaad iyo dhumuc waxaad ku leedahay adoo haysa gacaldhaba ku dhex jira dadkaage ha isku dhiibin nacabkaa cadow dhowrayoo raba inuu keli ku dhuunyado dhegi sheeke kuma maqan maqal dhaayo weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadartiiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimada guul ku dhaata keligii ninkii dhaan u rarayo u ceeryaama waadhado dhibaco horta maylahan dhacardoo ku soo baxo baxoo dhere ka daaqaan dhulka dhex jiifoo laga dhaansho maylaha dhallaan oonka kama tiro ha u dhaloolin meel maran dhuunkaali waa halis hadaama dhagareed ha ka dhicin dalluundheer kii aabbahaa dhalay ha u arag dhibkaagaoo midka dabinka kuu dhiga ha ka dhigan walaalka war waxaa kaloo la yidhi garan ag joogo gabaad dhiganaya haddii aad garan weydo inuu taada galaafto isagaa garan doona ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqday dhaqsi loo ogaadaa sidiisii ka dhigante yo dheegi jari fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday رفعوه رفعوه تدالوا ازدفعوا ازدفعوا دريره ودوبتعوه دوبتعوه تدالوا شقنا اندب تنبه انا قهدوني ميني دربي ويه مانتي حليستي حلقاتو ديقوية حلا دقالو حلا ديريو

isdhafacoo dareeraho duubta oo dadaalaho isdhafacoo dareeraho duubta oo dadaalaho dabkan shidan soomaluu u dow yahe inna dhankii madaayace dabkan shidan soomaluu u dow yahe inna dhankii madaayace atatubwiguye aladagalo aladiriro atatubwiguye aladagalo aladiriro atatubwiguye aladagalo aladiriro atatubwiguye aladagalo aladiriro ataatu dhiiguye hala dagaalo hala diriiro ataatu dhiiguye hala dagaalo hala diriiro annagaale oo aan dadaalahay dalka annagaale oo aan dadaalahay diidna dooni mayno dulli iyo xumaanti diidna dooni mayno dulli iyo xumaanti hadaad diidwiid hala dagaalo hala diri alla dagaalo alla diriiro haddaato dhiiguye alla dagaalo alla diriiro haddaato dhiiguye alla dagaalo alla diriiro